وأصلي وأسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله إمام الحنفاء وقائد القر المحجلين وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع wa min dacwatin laa yustajaabu laha waxaynu ku dhex jirnay suuratu ali cimraan tafsiirkeedii halkaynu dariskan ka qaadayna waa aayadda shan iyo afartan suuradda ka mid a ah. qisooyinkaynu ku dhex jirnay waxay ahaayeen qisooyinkii tilmaamaya asalkii iyo halkay ka soo farcameen ciise iyo hooyadii maryam oo gaaladii nabiga la doodaya calayhi salaatu wasalaam ama haddaba joogaan ay ku sheegayeen ilaahyaal maxay ilaah noqdaan asalkoodiiba halkaasa sidee usoo farcameen waa sidaa halkay ka abuurmeen waa taa sifaadkii basharkay leeyihiin oka taariikh nololeedkeeda iyo halkay ku daba lahaayeen ayaa rabbunaa tabaaraka wa tacaala uu si wanaagsan uga warramo taariikh iyo warna waa ka ilaahay uu sheego alaa yaclamu man khalaqa wa huwa alatiifu alkhabiir waa kii abuuray makhluuqa waa kii xogagaalka u ahaa dadka sheegtay inay taariikh taariikhyahanna yihiin wakhtigan aynu joogno waxay soo axadhaan ama ay laabgeliyaanay soo yar eegeegaan lafa meel iyo qolfoof iyo gidaaro la dhisa iyo waxaase eegaan dabeetana waxay dhahdaa waxaanu u malaynaynaa inay intaasoo kunoo saro jireen waxaanu u malaynaynaa baa laynaga iibinayaa oo suuqa taariikhda lagu saleeyaa laakiin rabbunaa tabaaraka wa tacaala xaqaa'iqaasuu inoo sheegayaa isagu uu abuuray ummaddana u soo gudbinayo marka cidda ilaahay ka qaadan weyda warka deyay ka qaadan kale cid kaleoo laga rumaysanaya ka qaadanaysaa ma jiro waaya waxa haddaba halkan ilaahay uu ka warramaya arrin markuu soo dhameeyay arrintii maryam bal waladkan isagana markay nebiga la doodayeen ay yidhaahdeen ciise dee kol hadduu bilaa aabba yahay waa inuu ina ilaaha yahay saasay yidhahdeen ilaa aabba ma dhalin marka waa inuu ina ilaaha yahay halkaasay mariyeen marka qad halow fii ciisa kiristanku ciise way ku xadgudbeen halka yuhuudduna ay xaqireen ee ay yidhaahdeen walad aan xalaal ku dhalanin buu ahaa ma labadaa qowleeg qol halkaasay mariyey qolana halkaa dadka muslimiinta ahayna waa ummatan wasatan diintooduna waa dhexdhexaad ummaddooduna waa dhexdhexaad ciise ilaahay maaha laakiin waa addoon ilaahay oo wanaagsan oo kelimatullaha oo sidaa qur-aanku inoo sheegay baynu ka aaminsannahay marka waa caqiidada fiican ee dhexdhexaadkaa ayaa nasku inoo laqimaya haddaba id waqti xus nabi maxamedow qaalat ilmalaaika malaa'igtii ilaahay baa waxay idhaahdeen yaa maryamu maryame maryan baynu nidhaahnaa nuun baynu ka dhignaa laakiin waa miim xagga u dambeeya ina allaha ilaahay yubashiruki wuxuu kugu bushaaraynayaa bikelimatin minhu kelmad xaggiisa ka timid waa ciisa ismuhu lmasiix magaciisa masiix baa la ydhaha naanaystiis magaciisuna waa ciise bnu maryam ciisiina maryamaha wey aabba male waa hooyadii wajiihan waa mid sharaf leh iyo darajo fi dunya adduunyada iyo aakhiradaba wa min almuqarabiin waxa uu ciise ka mid yahay min almuqarabiin kuwa ilaahay ka agdhow ilaahay aad u soo dhoweeya ambiyada qaaliga ah wa yukallimu nnaasa dadka uu la hadli doonaa fi lmahdi isagoo xoolka ku jira halkaa yare ilmaha yar loo goglo isagoo mujo ah oo yaroo ku jira wa kahlan isagoo garmadooboo mudakarana dadka wuu la hadli doonaa wa min asaalixiin buu ka mid yahy kuwa uu wanaagsan qaalat markaa maryam waxay tidhi rabbi yaa rabbi ilaahaygiiow annaa yakuunu lii walad kayfa yakuunu lii walad oo sidee baan inaan u dhali doonaa walam yamsasnii bashar iyadoo aanu itaabaninba wax bani aadamahoo ragoo ii galmooday iyadoonu jirin qaala markaa ilaahay wuxuu ihi kadaalika arrinku waa sidaase allaahu ilaahay yakhluqu wuu abuuraa maa yashaau wuxuu doono iyo siduu doono idaa qadaa amran markuu arrin ka go-aan gaadho ilaahay fa innamaa yaquulu lahu wuxuunu odhanayaa kun arrinkanow hirgal oo ahaw oo ha lagu helo fa yakuunu markaasuu ahaanaya bayna alkaafi wa nuun wax badanba kuma qaata isagoo arrimuu kuma cusla isaga ciisena ahow buu odhanaya uu ahaanaya ciise arrinkiisa iyo halka looga hibeeye maryam iyo siduu ilaahay u abuuray waa sidaa weeye iyagu ilaah bay ku sheegeena subxaan allah ciise waa kaa ah. ilaahay walad ma leh ciisena walad kama dhigan cid kalena waladuma ahee ciise sidaasuu u ahaa makhluuq ilaahay uu karaameeyey oo maryam loo hibeeyey marka malaa'igtu kolkan ay maryam la hadashay waataynu hore usoo tilmaanayoo awliyada ilaahay ee karaamaysan rag iyo dumar mid kastaba ha ahaado malaa'igta ilaahay way la hadlaan mararka qaarkood iyaga oo malagnimo ah ayaa hadalkooda la maqlaa mararka qaarkoodna malaa'igtu dee makhluuq bay isu soo egeysiiyaan bani aadam oo wanaagsan ilaahay wuxuu kugu bushaaraynayaa kelmad waa bushaaro bushaaradu waa shay khayr leh oo qofka loo warramo shakina kuma jiro qof walad loogu bushaareeyey weliba karaamaadkan leh inay bushaaro tahay sidaa darteed marka labiyo dhadig mid kasta ha ahaadee qofka walad loo sheego waa bushaara dad iyo dunya wixii usoo kordhaaba qofka waa khayr weliba dadkaa qaalisan waidaa bushira axaduhum bilunhaa dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadiim laakiin marka loogu bushaareeyo qofka aan iimaanka lahayn inan marka loogu bushaareeyo bushira baa ilaha waaba loo bushaareeyey haddana waa kaa giir madow iyo gangan madoobi ka kacay sidii uu maragtay xanuunsanayo waaya ciise halkan kelmad ayaa ilaahay uu ku magacaabay bikelimatin minhu sidaa daraaddeed naanaysihiisay kamid tahay kelimat ullah inuu kelmad ilaahay halka kelmaddu ay ka timina waxa weeye aayadda toddobiyo afartanaad aakhirkeeda fa inamaa yaquulu lahu kun fa yaquun ilaahay baa yidhi kun fa kun fa kaana amarkaasunbuu ilaahay bixiyey malaggiibaa dabeedna la yidhi ku afuufalkaa iyada jeebkeeda jeebkeeduu neef yar ku afuufay sidaasuu weladkaasi ku caloolgalay marka kalimatullah saasu ayaa loogu bixiyey naanaysta kaleu leeyahy waa masiix culimmadu maga naanaystaa iyada ah maxaa masiix loogu magacaabay dhowr qowl bay leeyihiin oo qaarkood waxay idhaahdaan sababta masiixa loogu magacaabay aayadaha dambaa fasirayo liannahu kaana yamsaxu alcaahaad fatabra biidn illaah wuxuu masixi jiray wax alla wixii cudurro ah ee qofka ku yaala baraska judaamka indhala-aanta afla-aanta waynu arki doonaa dabeedna markuu saa u masaxo ilaahay damkiisaasuu ku bogsanaya ama waxaaba dhacaysa wakhtiyaashaa hore qofka waxa lagu masixi jiray dawooyin iyo waxyaabo la yaqaanayo sibqa la odhan jiray sibqadii dee kristankuba ay yaqaaneen oo qofka sibaaq baa la marin jiray oo lagu masixi jiray markaasaa masiix lagu magacaabay taa kalea laakiin u dhow waxa ka duwan masiixan naanaystani waa naanays ammaan culamaau naxwa sida ay tilmaamaan naanaystu ama laqabku ama ammaan buu tusiyaa ama eed buu tusiyaa iyo maaragtay wax ka sheeg xun allaqab maa ashcara birifcati lmusamaa aw bidicati ayaa la idhaahdaa laqabku qofka ama ammaan buu u yahay ama eedayn iyo ceeb buu u yahay marka masiixana ciise ammaan buu u yahay halka masiixu dajaal gaalka liita ee aakhiru zamaanka soo bixi doona magacaasa isagana lagu lagu yeedhaa laakiin isaga eed buu ku yahay iyo ceebayn iyo cambaarayn masiixaas oo masiixu dajaal waa sharun ghaa'ibun yuntadar aakhiru zamaanka musiibooyinka iman doona ayuu ka mid yahay marka sababta masiix loogu magacaabay shar buu dhulka la wada maraya yamsaxu lard dhulka ayuu orod ku maraya tichnolojiyad lagu aafaynayu wataayo si dhaqsaabuu dhulka u maraya isagoo aafaynaya ama mamsuuxulcayn masiix masiixulcayn labadiisa ilood ayay midi masaxanta oo waa cawar dam ah labadaa midbaa malaasan markaa saasaa masiix loogu magacaabay way kala duwanya markaa waaya waxa ilaahay uu ku ammaanay inan kanoon dhalan baaba loo sii bushaareeyey ilaahay arrimihiisu ma hakadaan shay walba siduu ugu talagalay buu ku hirgalaa isagoon weli calool galan baa in calool galin oo aan weli dhalanin baa intanoo sifa ilahay uu kusii sifeeye waa wajiih wajiih weeye macnaha waa mid daa wajaaha waa rif waa makaan <coughs> makaana cinda allah ya ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaladiina aadaw muusa fabara'ahu allahu mima qaluu wa kaana cinda allahi wajiha nebi muuse wa kaana cinda allahi wajiha ilahay agtiisa mid ammaan iyo sharaf labu ahaa nebi ciisena wajihan fi dunya walaakhira adduun iyo aakhiraba waxa weeye qof mid shaksi wanaagsan oo maaragta wa min almuqarabiin wa min alsaalixiin saasaa ilahay waa maana sifooyinkiisa waxaa ka mid ah yukalimu nnaasa fi lmahd wa kahlan mahdiga darab baa la odhan jiray berigii hore harag iyo waxbaa loo gogli jiray carruurta yaryar berigii maaragtay noloshu baadiya ahay ilmaha yar harag yaroo sida maaragtay masalahoo kaloo jilicsan baa loo gogli jiray oo aad loo maaragtay magdiyo burbur iyo waxba lahayd iminkana mid xool la ydhaha baa loo bedelay oo lagu jiifiya ama faraashkaa yara naciimka aha jilicda sar macnaheedu waa ilmihii oo muujo ah waktigan aynu idhaahnay ilmahani marka dee ifliga iyo aada usii yaryahay habeenadaasun dhashay markaa ee indhuhun dee dirqi ku dilaacayaan ee indhuhu usoo baxayaan waktigaa weey waay kahliguna waktigu mudakaro marka inankaa isaga ah khudbadiisa iyo bayaankiisa iyo balaaqiisa iyo tawxiidka waxa uu caddaynayaa shaaca ka qaadaya isaga oo markaa soo dhashay iyo isagoo mudakaray labada bayaanku jeedinayaa waa isku mid weeye mucjisaad bay taasi u tahay walaadkaa isagaa almahd dad ku dha ku hadlay baa jira yaraantaasoo dhowra oo maaragtay ciisa uu ka mid ahaa dee markhaatigii nebi yuusufna uu ka mid ahaa washahida shaahidun min ahliha iyo qisooyinka axaadiidta saxiixa aynu ku maraynay dhowr ka mid ah inta badanna ambiyada ayay mucjiso u yihiin ilmo yaroo hadlaa ama awliyada ilaahay bay karaamo u yihiin waaya ilaahay baa ka hadlayay hadalkaasoo ah mid aada iyo aad u cajaa'ib leh markii uu hadlay aad ka akhriyi karayso suuradaha qisada aad uga sii warramaya sira suuratu maryam oo kale way guddoomatay waxayse doonaysaa bal hadda in loo yaro iftiimiyo waladkan dhalan doonaa sida uu u dhalan doono say ma laha nin ma qabo looma sheegin inuu guursanayo bal waladka iyo xaaladiis qaalat rabbi anaa yakunu lii waladun walam yamsasnii bashar waa su-aalo agtii kuma zakariya calayhi salaam markii yaxya loogu bushaareeyey su-aashii uu soo dhigay oo kale su-aasha had iyo jeer awliyada ilaahayna ma aha mid ay ilaahay kaga hortegayaan oo ay ku caaridayaan laakiin waa mid istifsaar ah waa su-aashii malaaigtu ilaahay weydiisay markii uhi waxaan abuurayaa bani aadam ayaan abuurayaa macnaa bashar baan abuuraya waaya oo dee iyadoona basharitaan waxaa la arki jiray marka uu ilmo dhalanayo inuu ka dhex dhasho lab iyo dhaadig sidaa uu ku caloolgalo nudfadooda iyo biyahooda tarankoo isla falgala dee tiimama jirto keligay baan ahay soo anigan gashaantidan iska asturane sukadaah baan ahay kelidaah arrinku siduu noqon qaala kadalika illaahu yakhluqu maa yashaa awliyadaysa ilaahay warka kooban buu udhiibaa oo naaxnaaxinaya wax kaleba uma baahnay qofku wuu qancaya allahu yakhluqu maa yashaau kadalik siduu doonu ilaahay wuxuu abuuraya sidaa lagu sheegay dee xagga dambe aynu ku arki doonaa ina maala ciisa cinda allahi ka maali aadam marka sidii bay ku qanacday idaa qadaa amran fa inamaa yaquulu lahu kun fayakuun oo way la dhib yartay miyay ku adkaataaba maryam way taqaanaa waa qof weli ilaahay oo qanacsan tii bay qaadatay halkiibaa markaa waxaa ka sii socday waxyaabaha mucjizaadka ah iyo irhaasaadka uu nebigani leeyahay oo irhaasku waa had iyo jeer muqadamada ka mucjizaadka muqadamada ah ee rasuulkan intaan la soo dirin waxyaabaha yaabka leh khawaariqulcaadada ah la siiyo ayaa la ydhaha waxyaabaha irhasaad wa yucallimuhu wuxuu bari doonaa alkitaaba walxikmata waltawraata walinjiil kitaabkuu bari doonaa xikmadduu bari doonaa towraad iyo injiilna uu bari doonaa intaaba wa rasuulan baa ilaahay uu ka dhigayaa miduu u diri doono ilaa bani israa'iil reer banu israa'iil oo hooyadii ka mid tahay wuxuu la iman doonaa oo hadalkiisa uu ka bilaabay anii qad ji'tukum waxaan idinla imi dad yahow biaayatin min rabbikum aayad ilaahayna xaggiisa ka timi mucjizaad ayaan idinla imi la yaab badan igu rumaysanaysaan oo i markhaati furaya inaan rasuul ah waaba la fasirayba aayaddu talo maxay ahayd waa tan anii akhluqu lakum ciise markuu reer banu israa'iil u yimaado wuxuu leeyahay si ay i rumaysataan ay markhaati ugu noqoto anii anigu akhluqu lakum waxaan idiin abuuri doonaa min aiini min aiini dhoobada dhoobaa waxaan ka samayn doonaa ka hay-ati dayr wax shimbirkaoo kale ah fa anfuku fiihi markaasaan ku afuufi doonaa waan ku afuufi wax ilaahay faray fa yakuunu wuxuu noqon doonaa dayran shimbir buu noqon biidn illaah ilaahay qudradiisa iyo awooddiisuu ku noqon midaan leeyahay maahe waa mid wa ubri'u waxaan bogsiin doonaa alkmaha qofka ku soo dhashay afla aan hadli karaynin indhala-aanta waalabrasa iyo ka barasta leh wa uxyii waxaan noolayn doonaa almowtaa kuwa dhintay biidni illaah ilaahay idankiisaan kusoo noolayn doonaa mar walba taasuu ku qaydaya waaya wa unabi'ukum waxaan idiin warrami doonaa bimaa ta'kuluuna waxa aa cunaysaan mustaqbalka wamaa tadakhiruuna iyo waxaa ku kaydsanaysaan fii buyuutikum guryihiinna xaafadda waxa yaallaya waxaa la cuni doonaa inna fii dalika laaaya arrintaa aan idiin sheegay hadda calaabaa ku sugan nebinimadayda muujinaysa in kuntum mu'miniin haddaa ilaahay rumaysantihiin oo mu'miniin noqonaysa wa musadiqa baan ahay mid waafaqsan oo u rumaynaya limaa bayna yadaya wixii iga horreeyayo min atawraat kitaabkii towraad yaan layguma soo dejinine waa rumaysna waliuxilla baan idinku imi si aan idinku xalaaleeyo waa nicmooyinkaan idinla imiye lakum idinka bacd aladii kii qaarkii xurima calaykum waxyaabihii laydinka xaaraantinimeeyey reer banu israa'iilow qaar ka a ayaan idin xalaalayn doonaa markuu ilaahay amray wa ji'tukum waxaan idinla imi biaayatin min rabbikum mucjiza alla xaggiisa ka timi intaasiba waa mucjizaad fattaquu ilaahay ka cabsadoo waa iga tala qaata arrin ilaahay baan wadaaye ina allaha ilaahay rabbii weeye aniga isagaa rabbiidiina buu ku yidhi ciise reer banu israa'iil wa rabbukum idinkana isagaa rabbiidiina facbuduuh caabuda buu ciise yidhi haadaa kaasi siraadun mustaqiim waaji toosanoo addoommaha lagu waajibiyey inay maraan inay ilaahay keligii waxidaan ciise sidaasaa buu yidhiba idinna isagii baa ilaah ku sheegtee qaaladii uu bilowgii yidhi baa la soo warinaya waxyaabaha ciise ula dheeraadka ahaa ilaahay uu ku galladu ugu nicmeeyey astaantiiyo calaamada u risaaladiisa ayaa halkan lagu sheegaya had iyo jeerna rususha waxyaabaha la siiyo ee mucjisaadka la idhaahdo aayaad baa dee ku magacaaba qur-aan waxa aayaddan aynu kusoo tilmaanay macnaheeda inuu yahay calaama ina aayata milki wakti dadku waxaa jira aanay rumaysanaynin waxyiga iyo wuxuu ilaahay ka wariyo ama isaguba wuxuu yidhaahdo waa wakhtiga la soo diro ilaa ay horta qofka shakhsiyaddiisa ku qancaan inuu rasuul ilaah ayaa waxygu ilaahay ka warinayo ma rumaysanayaan dadka sidaa darteed ayaa aayaddan mucjisadu dadka waxay ku qancinaysaa ee u bislaynaysa horta in lagu qanco rasuul ilaah inuu yahay oo uu ku qanciyo wax la yaab leh oo khaariqa oo aanay la iman karayn dabeedna markay taa ku qancaan ee isagii la rumaysto inuu rasuul ilaahay yahay ayaa hadalkiisiina u noqonayaa mid la qaato hadalkuu ilaahay ka warinayo iyo ku isagu odhanayaba markaasaa la qaadanaya sidaa waa markhaatiga rususha bilowga u ah mucjisaadku ee lagu bilaabo ee kii mulxidka ahaa iyo kii risaaladiisa diidanaa mid waliba uu ku rumaysanayo horena waxaynu usoo nidhi rususha ilaahay waxa uu siiyaa wakhti walba mucjisada ugu yaab badana lagu rumaysanayo bima aamana calaa mili bashar sida xadiidka saxiixa ay tilmaamayo rasuul walba ilahay wuxuu mucjiso uga dhigaa waxa wakhtigaa basharku aada ugu rumaynayo wakhtigii nebi muuse waxaynu soo maraynay ushii iyo waxyaabihii cajaa'ibka badnaa ee sixirkii o dhan aamusiiyey inuu ilaahay siiyey wakhtigaana sixirka aada u badnaa wakhtiga nebi ciise calayhi salaam isagana waxaa aada u badnaa dadka wax shafshafeeya iyo kuwa ku faana inay wax dawaynayaan ama had iyo jeer cilmiga caafimaadka ilaa khubaro ku qabowsatay baannaha kuwaasaa laga daba dhacay oo aad looga dambayn jiray ile marba waxbaa badanay siday marar badanba imika iyagoo dadku cilmigii saxeexa iyo diintii fayoobayd helaya ayuunbay khuraafaadlayaal ka daba dhacaan oo la ydhaa kaasaa aleeshiisu badan tahay iyo fooxiisu kor u dheeriy iyo kaasay rawxaantiisu aada u gujo badantah iyo kaasaa tuf leh waxaasay laga daldalaan hadda iyagoo cilmigii saxeexahay ah iyo kitaabkii iyo sunnihii iyo ah dadku sidii fiicnayda laysu dawaynayay ayuunbaa da khuraafaadlayaalahoo noocaas nooga daba dhaca haddaba dadkii wax dawaynaya oo dhan waxay dawaynba kari waayeen oo ay ka quusteen oonay hawaysanayninba ayuunbaa ilaahay u sahla ciisa calayhi salaam waa kaa intiioo inagan arkayna markuu intaasibaa ku guulaystay iyadoo ilaahay u sakhiray oo ay tahay mucjiso ilaahay uu siiyey dadkii wixii ilaahay uu hanuun la maaganaa markhaati weyn bay taa u arkeen oo risaaladiisa cadaynaysa sidaa darteed bay ayay rumeeyeen intii xawaarida ahayd nebi maxamedna waxaynu idhi calayhi salaatu wasalaam waa siduu isba xadiidka saxeixaa ah ku tilmaamee mucjisada weyne laysiiye waa qur-aanka buuli qur-aanka oo dad badan qancinaya waxaanaan rajaynaya rasusha ka ugu atbaac badan ama cidda raacaysa ay ugu badantay inaan noqda buu nebigu ui alayhi salaatu wasalaam hadaba halkan alkitaab walxikma wltawraata walinjiil kitaabkii la siiye ciise injiil buhaa tawraadina waa sheegan tahay xikmadii iyo kitaabku markaa waa inay wax kala yihiin ila kitaabkii lagu soo dejiyo injiila iyo towraadiba way sheegan yihiine xikmaddan iyo kitaabku waa inay wax ka dheeraada yihiin marka kitaabka qoraalkaa lagu fasiraa qoraalka ayaa lagu fasiraa oo nicmooyinka ilaahay ka mid ah marka khadka iyo qoraalka ayuu aad iyo aad u yaqaanay isagoo yaroo wakhtigii la qori jirayba aan gaadhin ayuu sidaa hadalkaba u bilaabay ayuu qoraalkana u bilaabay oo wax loo sakhiray buu ahaa walaalkuna waa axadu lisaanayn labada carabe qof ku hadlo mid ka mida weeye qowlka iyo qalinka nicmooyinka ilaahay kaasina waa astaan buu yahay iyo xikmadda xikmaddu kutubta kala baxayo xikmadda ilaahay u waafajinayo xikmaddan qowlkiisa kaba soo butaacday isagoon weli wakhtigii la hadal baranayaba gaadhinba towraad iyo injiil labadaba ilaahay wuu baray way iskabayeen baa la yidhaha labada kitaab oo midna wuxuu ahaa xaggii wacdiga iyo waanada oo waa injiil kitaabka axkaamta iyo nidaamka loo cuskanayana towraad buu ahaa rasuul reer banu israa'iil loo diray reer banu israa'iil bu rasuul u ahaa sida aayaddaasi caddays ile cidday dhex joogeen reer banu israa'iil ba ahaa ama ahan ummado kale reer banu israa'iil ba ahay isagu ilaahay buu ahaa marka reer banu israa'iil loo diray rusushii horunbuu isaguna rusushii loo diro ka mid ah iyagaa si qaybsamaoo dee maaragtay faraha badan yeeshay yahuudi iyo nasaare iyo qaybaha aayad baan idinla imi buudha iga rumaysta aayaddii waxa weeye inuu abuuray dhoobadiibuu ka sameeyey wax shimbirka oo kalea ruuxdiibuu ku afuufay ilaahay baana sidaa ugu sakhiray biidn illah biidn illah biidn illah biidn illah ilaa wuxuu ugu celcelinaya ilaahay baa waafajiyo xikmadday ka mid tahaye haddii dee intaa uu ka goyn lahaa dee waxay odhan lahaayeenba isaga abuuray waabay ku doodayeenba ilaahnimadiisay astaan u tahay inuu waxa dhinta soo noorayn jiray ayay kula doodayeen rasuulka sala allahu calayh wasalam wafdigii kiristankaa ee sanadii sagaalaad nebi maxamed u yimi ee reer najraan aayaadkani ay kusoo soo degeen waxay ku doodayeen ilaahnimadiisa waxa calaamado isaga abuuraya marka dayrkani mid gaarahuunbuu ahaayoo ay codsadeen iyagu sida bahasha waxay kutubahooda ku xusaan culimadu bahasha khufaashta la ydhaha fiidbeerta fiidmeertaasa cajaa'ible bal taa samee bay idhaah markuu yidhi waxbaan samaynaya waxyaaba badan oo mumayisaadoo iyada u gaara bay leedahay waata la idhaahdo marka u horeysa waxa weeyaan laba saacadood unbay xaragtaa bay idhaahdeen labada fiid cawl unbay kacdaa ee warwareegtaa waqtiga waagu baryaya waqtiga gabalku dhacayo sida dumarkay caada yeelataa sida dadkay qososhaa oo qosol bay leedahay ilkay leedahay sidoo kale bayuudu ma waa waluud waxaa lagu yaqaanaa shimbiruhu inay bayuud yihiin macnaha inay bayd dhalaan laakiin iyadu ilmay dhashaa naasay leedahay xayawaankaasoo cajaa'ib badan leh ayaa ay yidhaahdeen balkaa ah. dhoobadiisaasunbuu yaro dhaldhalaaliyeo afuufidii ilaahay uu farayna wuu ku afuufo bog fiidmeer wareegaysay noqotay biidn illaah ilaahay baa karsiiye u sakhiray sidii nebi ibraahim bee la yidhi jarjar shimbiraha oo yeedhma ugu u yeedho yeedhmadaasaa ilaahay uu ku baagay noloshoodii kana afuufidaasaa ilaahay uu ku baagay shimbirkan noloshiisii marka ilaahay baa abuuray waa abuur ilaahay waaya mucjisaadkii bay ka midta waubri'u lkmaha walabrasa wauxyi lmawta biidn illah biidn illah biidn illah wa biqudrat illaahi awood alle wey marka akmihuna waa qofkii indhalaanta kusoo dhasha dam oo wuxuu tawaabaan laha inoo dhakhtar u jeexa la waayo laga quustay halkiisaa iska abkamkiina dee waa la midoo kii afla-aanta kusoo dhashayna isaguna ilaahay baa u sakhiraya wa indhii u baxaya kii barasta qabay barastuna waa balaayo weyn wey alabras hadduu doono bidaarlena ku dar <laughs> ilaa waa kii xadiisku isku daray labadaabe kii barasta qabee jirhkii iyo kii indhoolaha ahaa iyo sow alkan labadii indhoolihii dee barasle waa ku sheegan yihiine kaa kalena dhakaday kaga dhacda waaya wa uxyi lmawta biidn illaah xabaaluu isdultaagaya wuxuu leeyahy soo baxa hebelladaasow way soo baxayaan marka soo noqdigaasi meeshaa ka dhacay waxa uu ahaa mucjisuu ahaa laakiin soo noqdi aan mucjiso ahayn ma jiraysow soo noqdida ay soomaalidu sheegaan ay yidhaahdaan awliyadu soo noqdi bay leedahay iyadu waa harawsi waa wax wax layskaga yara cunoo laysku harawsado cidina ma soo noqonayso xaraamun calaa qaryatin ahlaknaaha anahum laa yarjicuun waa mamnuuc buu ilahay yidhi ilmo bani aadam kol hadday dhintaan ma soo celiyo ilaa inuu mucjiso nebiya mooyaan mucjisaadkii nebigan waxaa ka mid ahaa wa unabbiukum bimaa taakuluuna wamaa tadakhiruuna fii buyuutikum mustaqbalka waxaa cuni doontaan iyo waxa guryaha kaydka idinku abaan ah idiin sheegi doonaa bani aadamka dadka adduunyada ehelka u ah ama bahasha iska yaro jecel waxa u faraha badane ay u howlgalaan iyo waxa u faraha badane ay ka fikiraan ama ay xiiseeyaan ama ay ka sheekaystaan ama ay isugu faanaan waa cuncunkeeda aladiina kafaruu yatamatacuuna wayaakuluun kamaa taakulu lancaam walnaaru mathwa lah waa cunno iyo iyo raaxo unbaaba laga fikiraaba waxaasaa sheekada u badani ay tahay dakhliga u badanina wiya lacagta u badanna lagu bixiya aarbataa laftigeedan waxa cuni doontaan iyo ka sii sheekaynaya buui waxa guriga yaalla iyo waa mucjiso ina fii dalika laayatan in kuntum laayatan lakum in kuntum muuminiin waxyaabaha markaa uu ku soo dhoweeyey waxaa ka mid inaan nebigan lagaga gar helaynin diintii hore iyo rasuulkii hore aad khilaaftay laakiin wuxuu uhi wamusadiqan limaa bayna yadaya min atawraati kitaabkii iga horeeya towraadna waa rumaysnahay oo ilaahay baa barayod waliuxila lakum bacd aladii xurima calaykum waa nicmooyinkay ka mid tahay tanina nicmooyinkaan idiin soo kordhiya waxaa ka mida ah ilaahay u ii fasaxay waxyaabo berigii hore idinka xaraam aha haddaad reer banu israa'iil tihiin waa la ydiin fasixi saasuu ahaa nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam wayuxilu lahum ayibaat wayuxarimu calayhim alkhaba'if nebi maxamed wuxuu ummaddan u xalaalaynayaa wixii wanaagsan wixii khabiisana wuu ka xaraantinimaynayaa fattaquu llaha waaiicuun ina allaha rabbii warabbukum facbuduu hada siraadun mustaqiim towxiidkaasu isagoo yar iyo isaga oo weyn ciise ku daldalay oo dadkaa ku disay oo aad ugu caddeeyey <clears throat> waay waa ciiseha ilaahay ku sheegeen <clears throat> markii hadaba dadkii ciise uu dee balaaqan gaadhsiiyey isagoo dabcan wakhtigan dambe gaadhay goortii la soo diray xaaladihiisii baa ilaahay uu ka sii warramaya wixii ku xeernaa si warkiisu arrin cad uu noqdo si shubhada ay geliyeen ay meesha uga baxdo falamaa axasa ciisa minhum alkufra falamaa axasa markii uu dareemay ciisa nebi ciise minhum gaalada alkufra gaalnimo kolkuu ka dareemay macnaha kolkuu ogaaday inay gaaloobeen oo ay ka qaadan waayeen towxiidka qaala wuxuu ihi man ila allah man ansaarii yaa ii hiilinaya ila allah ilaa diin illah waar ilaahay xaggiisa ayaan u socdaa ilaahay baan u hiilinayaae man ansaari ila allah qaala waxay yidhahdeen alxawaariyuun nimankii ansaarta ahaa taageerayaashii weeye ayaa waxay yidhahdeen naxnu ansaaru ullah annaga a ilaahay diintiisa u hiilinaya annagaa rabbi u hiilinaynoo kaa guddoomanay aamanaa billaah ilaahay baanu rumaynay washhad markhaati ka biannaa muslimuun inaannu ilaahay u hoggaansannay markhaati ka way ducaysteen xawaariyiintu waa qoladii ciise ogeysiiska ku siiyey inay taageerayaalo yihiin rag iskuma jire rabbanaa aamanaa ilaahayagiyo waanu rumaynay bay yidhahdeen xawaariyiintu bimaa anzalt kitaabkaad soo dejisay watabacna arasuul rasuulkaad soo dirtay la raacnay oo ah ciise faktubna maca shaahidiin nagu qor kuwa markhaatiyaasha ah tawxiidka ka markhaati kacay wa makaruu shirqool bay sameeyeen gaaladii ka hor yimi ciise iyo xawaariyiinta wamakara allah ilaahayna makrigiisiibuu kula dhaqmay wallaahu khayru lmaakiriin cid makri samaysa ilaahay isaga ayaa wanaagsan oo aan cid dulmiyaynin oo ku abaalmarinaya qofka waxii uu xaqu yeesho waaya waxa haddaba macruufa kolka xaq la sheego xaq kolka la sheego iyo wanaag in fara badan oo bani aadamka ka midi maaha inta yara waa inta badan waxaa macruufa inay soo faydfaydanayaan arrintu kolka hore hadal bay taagantahay hadal intay soo dhaafaan inay dagaal u diyaargaroobayaan oo wax iska caadiya kolka hore hadal bay ka bilaabmaysaa gacanka hadal bay ku dambaynaysaa waa xaqiiqo jirta wey nabi maxamed calayhi markuu ilaahay soo diray waa kii yara argagaxee xaaskiisii khadiijo ayuu la tashaday oo arrinkii ogeysiiyey waxay u geysa nin ilmaadeer ahaayana waraqat ibnu nofel odhan jiro kristan ahaa oo diin haystay markii uu ka dhegaystay wuxuu ihi waa rasuul baad noqonaysaa khayr baa kuu yimi laakiin waxaan kuu sheegayaa waxa aan haddaan noolaan lahaa buuhi haddaan noolaan lahaa wakhtiga ummadaadu ay ku eryayso tolkaa wakhtiguu ku eryayo ee lagu mastaafurinayo haddaan joogi lahaa waan kuu hilin lahaa buuhi waan kuu helinbu iskaa garab taagi nabiguu yaabaa wuxuu hi awa mukhrijiyahum lii oo miyay eryi doonaan qoladaydu waabay jecel yihiinoo quraysh maxamed aadbaabay ugu dholaalan miyay erya haa qof la yimi aad la timi ma jira ilaa cuudiya waa la colaadiyey waar qof xaqan oo kale la yimi gacmo furan iyo dariiq ubaxla laguma soo dhoweeye dhimbiilaa laga horgeeyaae oo alla satubtala wallahi in lagu imtixaani doona bu waa laguu soo shidan doonaa laydhka saas usii sheegay marka ma odhanayno waraqe qaybku wax ka ogaa lama odhanayo oo qaybka waxba kama ogeyn oo wadaad iska kristanoo miskiina buu ahaa laakiin waayo aragnimo ku shaqaynayo waayo aragnimo ayuu ku shaqaynayo qofku markuu waayo arag yahay wixii taariikhdii horaa wuxuu ku akhriyayaa mustaqbalka ayuu ku akhriyayaa dabeedna wuu dhadhawaynaya shaygaa xaqa ah ee aada la timi cidda la timaada waa la colaadayaa buuri oo wax iska caadiye buuri sidaasoo kale ayaa ninkii dowladdii roomanka ka madaxda ah heraqle la odhan jiray maalin maalmaha ka mida ah waa ki yidhi war waf qoladan eh, maxamed uu ka soo dhex baxee quraysh cid halkan inala joogtaa ma jirtaa ruom hayo dee gruub baa koox baa joogta ba yidhi abi sufyaan iyo kooxdiis abi sufyaan buu waraystay waraystay waraystayoo markaa wuxuu hi raaca yaa sadiida isaga laftiisu taarikhbu ku ariyay marka wuxuu hi raaca dadka masaakiinta iyo ducafada laakiin inta wax eeganaysa ama wax ku sii yihiina maalqabeenka iyo madaxda iyo may raacin buui dhaqanka rususha noocaasa ah buui dadka had iyo jeer dhugdhuglayaasha ah iyo nooca isbidaya waa kuwa marka hore ka hor yimaada buui adigu almuhim qofku inuu idhaahdo ha la iga raali noqdo gaal iyo shaydaan iyo sharwadeen ha iga raali noqdeen oo hay ammaaneen maya isma qabanaysa labadaas hadday ammaana hada yadullu wuxuu tusinayaa in qofku aanu sumuud iyo sabir u lahayn xaqa laakiin wax ka siiye ciise markiiba axasa macnaha xisigu waa dareen xawaastu dee waa dareemayaasha markuu si cad u helay alkof gaalnimuu ku ogaaday gaalnimo keliya maahae waxay isu diyaariyeen inay dilaan hadal bay soo dhaaftay dood bay soo dhaaftay dabeetana aan gacan saarna baa leey rag baa loo qaybiyey sidii muuse cid loogu qaybiyey nebi maxamed cid loogu qaybiyey nebi ibraahim cid loogu qaybiyey ululcasbigao dhan ayaa ciise layidhi ha la qabto ha la dilo qaala man ansaari ila allah waar ilaahay daraaddii yaa igu helinay ilaahay diintiisa iskarabtaageeda ilaahay tawxiidkiisa ilaahay dartii baa laygu haystaa wey wamaa naqamuu minhum ilaa yuminu billahi alcasiizi alxamiid ar ilaahay baa laygu haystaa yaa iskay garabtaagaya sidaas wey low ana lii bikum quwatan aw aawi ilaa ruknin shadiid nabi lood dadku iskuma jireen mar walba qayb baa adag soo baxda mujadidiinahoo diinta ilaahay u hiiliya ku guulaysta nasiibka wanaagsan ee loo qoray waxaa soo baxay niman xawaariyiin la ydhaa xawaari waxyaaba alxawaari xawaari xawaariyu waa waxaa lagu tilmaamayaa inay yihiin uun taageerayaashii nebiga waa taageerayaashii iyo uhiliyayaashii baa lagu tilmaamaya way cadcadaayeen iyo dhar cad bay lahaayeen iyo waxaas waa iska waxyaabo dee madharka iyo muuqaalka ah laakiin xawaariyiintu waa dadka u hiilinayay ambiyada ilaahay iyo nebiga sababtay magaca kula baxeen ama wax cad ama wax cas ama noocuu doonaya ha ahaadee muhiimaddu waxa weeye macnawiyaadkii xaqiiqada wanaagsan ay keeneen nimankaas afarta taaga waxay dhaha annaga sidii nebi maxamedba calayhi salaatu wasalaam markii tolkii iyo ciddii uu ka dhashay iyo cidduu isku halaynayo o dhan markay eryeen dee ansaartii alcaqaba aluulaa waalcaqaba athaaniya nebiga heshiiska kula galay maka ee dhaarta la galayidhi waxa aanu ka celinayno dumarkayaga iyo carruurtayadaanu adigana kaa difaaci doonaa diinta ilaahayna waanu kula hirgelin soo hijroodo iska soo qax saasoo kala nimankaasna marka cidda ilaahay had iyo jeer calaf wanaagsan iyo nasiib fiican ula doonay maalin ay adag tahay ayaa uu ku guuleeyaa wax dadku ka baqan alxawaari inuu taageere iyo hiiliye yahay waxaa bayaaminaya xadiidka saxiixa ah ee bukhaari iyo muslim ku sugan nebigu alayhi salaatu wassalaam waa kii maalintii axzaab codsi buu qadimay oo difaaca gaalada iyo wardoonkooda iyo markii la yar la yar aamusay zubayr baa soo booda oo yidhi aniga markaa nebigu uu hadloo wuxuu uhi likulli nebiyin xawaari wa xawaariyi zubayr nebi weliba taageero culus buu leeyahy taageerahayga ugu culus waa zubayr maantay adag tahay kole soo baxay waaya yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu ansaar allah kamaa qaala ciisa bnu maryama lilxawaariyiina man ansaarii ila allah qaala alxawaariyuuna naxnu ansaaru llah sidaasoo kale noqda baa ilahay wy oo taarikhda dib u akhriya oo ilaahayo diintiisa uheliya waaya xawaariyiintu waxay ahaayeen wakhtigaa la dilayo ciise intii xaqa sida wanaagsan u rumaysay sida muslimiintu ay u rumaysayn bay u rumaysteen muslimiintii wakhtigaasay ahaayeen dadkii ku xadgudba ciise iyo kuwii ka dhacay toona may ahayn xadgudubkii iyo gaboosfalka kuwii sameeyey may ahaayeen qaybihii kristanku kolkuu qaybsamayna waxa ay ahaayeen boqortooyooyinku boqortooyooyinkii kristanka u talinayay kuwii ugu horreeyey ay naafeeyeen bay ahaayeen ay meesha ka saareen ay laayeen wixii kale qurunqaraarhkii iyo jacburka haye kristanka qaybahoodii kala duwanaa ayay soo reebeen laakiin xawaariyiintu markii u horraysayba iyaga waddada laga duway oo la yidhi waxaanu doonayna idinku ma haysaan kol haddaydaan iyo eh, taallooyinkii wixii haynin islaam islaamkaana doonayno iyaga markii horeysaa la reeba eh, aamanaa billaahi washhad biannaa muslimuun xawaariyiintai ahaa nimanka keliya muslimkaa rabbanaa aamanaa bima anzalta watabacna arasuula faktubnaa maca shaahidiin way ducaysteen waxay ku ducaysanayaan ilaahay oo rumaynay laba arrimoodood nagu addoonsato adiga iyo addoommaha idin xidhiidhiya waa kitaabka iyo rasuulka dadku markay doonayaan ilaahay inay la xidhiidhaan kitaabku soo dejiye rasuulku soo dirae turjumaya waaqaca ku turjumayay ayuunbay qabsadaan kaasunbay ku dhagaan marka labadaaba kaa guddooman ilaahu rasuulkiina aqbalay kitaabkiina aqbalay waa saas weeye islaamnimada iyadoo kitaabkiina la tuuro rasuulkana la baalmaro ilaahay lama gaadhayo laguma xidhiidhsamayo waa waxay ka turjumaysaa biannaa muslimuun inay si dhaba islaanimadoodu tahay bay tilmaamaysa faktubnaa maca marka waxa ka muuqanaya bay leeyihin intaa ah. ahaa xagga dambena ilahay wuxu uhi wamakaruu wamakar allahu wallahu khayru lmaakiriin way shirqooleen ilahayna makrigiisii buu sameeyey makriga ilaahayba ayaa khayr badan waxaa halkaa laga fahmayaa in la isu diyaariyey dilkoodii ducadooda waxaa ka muuqanaya duco anbabaxa waxaa ka muuqanaya duco shabbahaysa tii nimankii ay ku ducaysanayeen ayo mu'miniintii markii hore sixirlayaasha oo ahaa fircoon ee markii dambe islaamay faqdi ma anta qaad inamaa taqdi hadihi alxayaata addunya waaya marka waa la laayay ciisena dee caalamka kore ayaa ilaahay uga dhex qaaday arrinku saasuu isugu biyo shubtay qofku haba la dilo dee bahashu mar un bay dhiman lahayde hadduu wax wanaagsanaya meel wanaagsan ku baxo ayuu leeyahay qiimaheeda iyo ammaanteeda ilaa kollay ka laalaadi mayso abwaal iguma xidhno qofka nafta eh marun bay ka siiban lahaydee meel wanaagsan bay kaga siibatay nimanka kaga baxay id waqti xus nebi maxamedow qaala allah ilaahay baa wuxu uhi yaa ciisa ciisaw baa ilaahawna taariikhdii ciisa la wadaa kiristankaa xaqiiqada loo sheegaya iyo kuwa ka been sheegaya nabi ciise qofka muuminkaah sidii u aamini lahaa weye id qaala allah markii ilaahay uhi yaa ciisa ciisaw innii mutawafiika anigu naftan kaa qaadi doonaa wa raaficuka ilaya xaggaygaan kuu kor yeeli doonaa wa mudahiruka waxaan kaa nadiifin doonaa oon kaa dhex saari balaayadooda min aladiina kafaruu kuwii gaaloobaan kaa dhex saari wa jaacilu ladiina kuwiina waxa aan ka dhigi doonaa ittabacuuka ku raacay fowqa aladiina kafaruu kuwa gaaladaabay ka sarrayn doonaan ilaa yowmi alqiyaama ilaa qiyaamaha uma ilaya xaggayguu noqon doonaa marjicukum halka loo soo usoo noqonaysaa anuunbaa lay hor iman doonaa buu ilaha yidhi qiyaamaha fa axkumu baynakum dhexdiinna waxaan ku kala xukumi buu ilaha yidhi fii maa kuntum shaygii ahaydee fiihi takhtalifuun wixii aa isku khilaafsanaydeen ilmo bani aadam haddaad tihiin maxkamad baa loo furi ka xaqaasi ilahay u sheego maxkamaddiina sidan ay udhacaysaa soo socota faama aladiina kafaruu kuwii gaaloobay fa ucadibhum cadaaban shadiidan cadaab kulul baan cadaabi waa maxkamadda ilaahay go-aankeeda fi dunya waalaakhira adduun iyo aakhiraba cadaab baan ula diyaarahay baa ilahay uhi gaal iyo imaan laawe wamaa lahu min naasiriin waxuu hiilinaya maleh hiiliyayaal maleh kuwaasi waa cadowgii ilaahay wa ama aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat dadka intay ilaahay rumeeyeen camal fiican sameeyey awliyada ilaahaya ee wixii la isku khilaafay iyagu xaqa qabsaday fayuwafiihim ujuurahum abaalkoodu ilahay u dhammaystiri wallahu laa yuxibu aalimiin dulmi falayaasha ilaahay ma jecla daalika arinkaasi buu ilahay yihi natluuhu calayk waanu kugu dul akhriyaynaa nebi maxamedow min alaayaat waa aayadihii ilaahay soo dejiye wadikri alxakiim waa qur'aankii xikmadaysnaaye sugnaa wanagaa kugu dul akhrinay qaybkii iyo xaqiiqadii waxay doonayaanba iyagu ha sheegaane kanuun cuska oo ka qaado ciise bnu maryam kolkii lagu soo kadiyey kolkii la isu diyaariyey in la dilo oo la gacan saaro ilaan had iyo jeer awliyada ilaahay iyo saalixiinta gacantoodu way ku dhiiran tahay qofkaan iimaan lahayn waa maxishoode maxishoode wey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisu inay kor u eegaan bay ka haybadaysan jireen jirkiisa inay ka subkadaan udgoonka ka soo kankamaya ayay isku dayi jireen ka gaalkiina inuu gacanta u qaado u dilaabuu kusoo haliili jiray waa laba arrimood oo kala tagsan weeye xishoodlaan imaanlaan baa leh marka nabi ciise kaligii maaha saynu horeba usoo xusnay nebi walba taasaa loo diyaarinayay dilkaa ayaa loo diyaarinayay dabeedna waxa isku dayeen inay dilaanoo gurigu galay gurigii ayaa ilaahay uu ka rafciyo uu ka saaray may dilini caalamko kara ilaahay uu geeyey iyagiina waxa ay dileen oy gacan saareen qof kale oo loo egeysiiye ciise oo iyaga ka mid ayay dileen markaasay dabeetana gacmihiisii saa u kala bixiyeen daalkan karooska ah ee kalarada kala duwan leh midab cas iyo midab huruudah iyo midab cadda waxaa leh halkaasuu ka turjumayaa ciise waa aanu dilnay bay leeyihin yuhuuddaa dishay baa ayay markaa leeyihin oo dabeetana karooskaasina wuxuu kasii turjumayaa daldalaadiis ayuu kasii turjumayaa saa darteed isagii baabay caabudeenba sawirkaa uu lahaa waqtigii la dilay ayay caabudeen waxyaabaha inta badan kuwa kiristanka ay iska waafaqsan yihiin bay ka mid tahay madaahibtooda kala duwan baalkaa saliibka la idhaahdo waaya laakiin dee inagu sida aayaddu ay sheegtay ayaynu aaminsanna oo ah inaanay dilin deldelinna laakiin ilaahay caalamka kore u geeyay ciisa yaa ciisa inii mutawafiika waraaficuka ilaya wamudahiruka min aladiina kafaruu saddexdaa arrimood baa ilahay ugu bushaareeyey intuu ciise la hadlay ku bushaareysabaa lagu dili maayo gacan ku saari maayo sidaasaa loogu bushaareeyey nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam sidaasaa loogu bushaareeyey nebi ibraahim ambiyaduna bushaarada ilahay way ku kalsoonta kama warwaraan yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik wain lam tafcal famaa ballaqta risaalata wallahu yacsimuka min annaas dadow markii aayaddaasi soo tegtay buu uhi waryaane waar ilaahay baa ilaaliyey intiinii meesha iga ag dhawayda ilaalinayo iska taga xaafadihiinni keligay baan joogaya cid igu soo dhici sidaa darteed baa kalsoonida uu bishaaradaa ilaahay ka qabay awgeed marka dagaalka la galo cadow in kastaba xoog lahaado hana hubaysnaadee asxaabtu hadday sii yaacdo isagu xagga cadowgunbuu sii carari jiray ila kalsoonidaasu qabaay mutawafiik anaa ku oofsan doona baa ilaaha wuli wa raaficuka ilaya xaggayga kore ayaan aalamka koraan ku geyn doonaa kor baan kuu qaaday samaawaadkaan ku geyn doona waan ku dili doona iyo xagga saraan ku geyn doonaa macnaheeduma waxa weeye intoo lagu dila ruuxdaada xagga sare la geynaya taa lagama fahmayo aayadda ee ereygan wowga la idhaahde xarfu cadafka ah ayaa mar wuxuu keenaa tartiib waxaa labada shay isku cadfan inay kala tartiibsan yihin marna wuxuu keenaa mulaqljamc waxa la yidhaahdo labada shay inay mar wada dhaceen marna wuxuu keenaaba caksu tartiib shayga hore laftiisu inuu dambeeyaba marka macnuu iminka waxa weeye raaficuka ilaya wa mutawafiq raaficuka ilaya wa mudahiruka min aladiina kafaruu wa mutawafiq intaan kuwan kaa dhex qaado oo aan kaa nadiifiyaan caalamka kore ku geeyaan ku dili doonaa wakhtiga ajashaadu ay gaadho saana dee qur-aanka iyo xadiidkuba way fasirayaan waaya ah, saasaa ilaahay ugu bushaareeyey nabi ciise wamaa qataluuhu wamaa salabuuhu walaakin shubiha lahu bal rafacahu allah manay dilin manay deldelin ciise laakiin cid kalea loogu egeysiiyey ilaahayna caalamka kor u geeyey nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa waxaa ku tilmaamay ciise inuu aakhiru zamaanka soo degi doono isagoo ciise ah oo nebi ahayn isagoo shareecadeennan islaamka dadka ku kala diraya o ku kala xukumaya isagoo waliba loo fasaxay arrimo adag inuu kaga go-aan gaadho kuwii ka been abuuray ee kristanka ahaa baalkoodaa xuna ayuu jejabin doonaa saliibka doofaarkii idaha iyo adhiga u ahaa ee raqi jireenna isagana waa lagu saliidi doonaa waa dilayaa walaa yaqbal ila alislaam cashuurtii xataa la fasaxayna wuu diidayaa islaamunbuu aqbalaya waqtigaasu jabkoodu joogaa inuu soo degi doono sidaasuu nebi maxamed sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa ahaa waxa uu dilayaa kuwa gaaloo dhanka ugu dhulbi'isanee ugu ibtilada badanee dajaal cawar laydhaha almasiixu dajaal isagaa gacan saaraya oo kaw kaga siinaya waa qalad haddaba inuu qofka muuminka ee aamino ciise in la dilay iyo in la deldelay iyo in karoosku halkaa ka joogo waxaasoo dhan waa beentii ay maluuqeen caqiidada faasidka kristanka weyn waa nasiib darro haddii dadka muslimiinta ama sidaa ay aaminaan ama mararka qaarkood bay dhacdaa bugaagta waxbarashada iyo taariikhda ee iskuulladeena lagu dhigo inay ku soo daraan waqtigii ciise la dilay ayay ku soo daraan ciise dilkiisi dhalashadiisii iyo dilkiisii bay sheegaan mararka qaarkood dabeedna dee in la dhigo maaha leanna qur-aankeeni kariimkaabaa ilaahay uu ku sheegay inaan la dilina caalamka kore uu jiro oonu weli dhiman marka waa masle caqiido dee qofkii uu maaragtay meel ka dhac ku samaynayo in la saxa weeye oo laga afeejignaado <clears throat> marka sidan ilaahay uga nadiifinayo dee waxaa dulmiga wada ee fasaadka wada uu ka dhex baxay iyo shirqoolkoodii waa nadiifin bushaaraa dhacday wajaacilu ladiina tabacuuka fowqa aladiina kafaruu ilaa yowmi alqiyaama kuwa ku raacay way ka sarraynayaan ilaa qiyaamaha kuwa gaaladaa ayay ka sarraynayaan kuwa adiga ku raacay ciise oo xawaariyiintu ay ka mid yihiin ayaa ka sarrayn doona kuwa gaaladaa ilaa qiyaamaha xawaariyiintii in la laayay laga xoog batayna sheegna oo boqorkii qustadiiniya meeshii la odhan jiray haystay nimanka romankaa ka madaxda ahaa oo meesha istanbul la idhahda iminka xarunta Ah, kristanka qaybta orthodogoska la ydhaa xaruntooda ahay marka intii aan laga furan ka hor bay xarun u ahay boqorkaasi waa kii isu wada keenay dhowr kun oo boobabkoodii dhowr boqol oo aragtiyood bay lahaayeen marka midhmidhkii ka sii hadhay xawaariyiinta halkaasay ku dhammaadeen intii kalena dee waa kii adugu afartan qayboodii waxbuu ka soo rabay waaya marka hadaba haddii la idhaahdo sawtan kuwii raacay laga adkaaday waa maxay sarrayntan ilaa qiyaamaha sarrayntu dee xabadda iyo xoogga maaha sarrayntu waxa weeyaan dadku waxa ay aaminsan yihiin iyo mabda-ooda iyo qiyamkooda iyo xujadu ay ku xoog badan yihin laba qof haddii mida xagga daliilka iyo doodda uu ku xoog badan yahay midina uu ku xoog badan yahay xagga xabadda iyo dhugdhugta dee iyamaad odhan lahayd way xoog yihiin <laughs> ila waa laba waa laba dagaal dagaalka macquulka ah ee miyirka qaba ee macnaha weyn xambaarsani waa kaa xujada kaa xujada wey kaa xujada sidaa daraaddeed baa ilaahay u leeya ya ayuha nabiyu jaahid اlkufaara wاlmunaafiqiina wاglud calayhim gaaladana la dagaalan munaafiqiintana la dagaalam haddana waxaynu ogsoonnay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam munaafiqiinta muu laynin kawkamuu dhiginay iyagoo dhex shaaxaya oo muslimiinta dhex jooga ayuu iska dayn jiray la dagaalanna waa layidhi marka wuu la dagaalamay ee wuxuu kula dagaalamay waxau ahaa bilxujati waalbayaan dooda iyo daliilka ilaan dagaalkiibaa wuxuu noqonayaa bisinaani wa bilisaan marna wuxuu noqonayaa hubkii marna wuxuu noqonayaa doodii iyo daliilkiibuu noqonayaa marka sida ay ciddan raacday ciise uga sarraynayaan ilaa qiyaamaha cidda ciise raacdayna waxaynu ku fasiraynaa muslimiinta o dhan had walba ha joogaan ilaa ambiyada ilahay bay wada rumaysan yihin muslimiinta oo xawaariintu ay ka mid yihin ilaa qiyaamaha waxay ka sarraynayaan kuwa gaaladaa ah. waxay kaga sarraynayaan xagga macquuliyadda xagga qiyamka xagga diinta xagga dooda ayay kaga sarraynayaan tan kale had iyo jeer ee xoogxooga dee marka ay xujada ku guuraysan waayeen ay ku fashilmaan kuwa gaaladu ay ku fashilmaan ayay taa u dhaqaaqaan fircoon baana ugu hormuud ahaa ilaa yowmina haadaana sidii bay u wadaa waay uma ilaya marjicukum faaxkumu baynakum fi ma kuntum fiihi takhtalifuun adduunyadii haddii arrimuhu sidaa u dhaceen qiyaamaha intoo ay hor timaadaan buu ilahay baan idinkala xukumi wixii isku khilaafsanaydeen shayga la ysku khilaafsanaa waa diinta waa ilaahay subxaana waa tawxiidka wuu jiraa sidaasuu sax ku yahay ciise waa sidaa ilaahay xaqaasuu leeyahay saasay mu'miniintu sheegayeen kuwa kale gaaladuna way diidanaayeen oo waxaad aragtay bay daldalayaane faraha badana la yaab kale marka qofku akhriyo tilmuudka yahuudda iyo baybalka kristanka xataa waxaanu fahmayni waxay sheegayaan ilaa waa intaasoo jeer la maluuqay oo la isaga dambeeyey oo midibo rifan iyo lisan baa ku dhacay bal idaacadaha kristanka laga sii daaya haddaad dhegaysato waa mubtada aan khabar lahayn waa xaqiiqo jirta weeye hadal buu bilaabayaa hadalkaa maba fahmaysidba wuxuu jeedo wuxuu ku salaysan yahay saddex baa ah. marka u horayso ilmaha yaro xisaabta loo dhigaa leeyahay mee saddex waa saddex saddex mid ma aha dee xisaab ahaan iyo fidradii saliimkaabay ka fogin marka sidaa weeyo wax alla waxa ay maluuqayeen dhan meeshaasuu ku hadhayaa qofkii xaqa waday baa ilaahay xukunka uu siinayaa go ilaahayna wuxuu dhacay sidaal fa ama aladiina iyo wa ama aladiina ifka waxa ku joogo dhan waa labadaa qolo faama aladiina kafaruu faucadibhum cadaaba shadiida fi dunya walaakhira wamaa lahum min naasiriin waama aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati fayuwafiihim ujuurahum wallahu laa yuxibu aalimiin qisadan sirta iyo xikmadda loo sheegay inay ka mid laga been sheegay ee ambiyada ilaahay iyo awliyada ilaahay ee maryam ka ee christianituga ay ka been sheegeen inuu ilaahay sida xaqa ah dadka u caddaynayo aayadda waa cadaynaysaa dalika natluuhu calayk annagaa ku arinay wax kalay akhriyeen dhaaf min alaayaati wadikri اlxakiim waa aayadihii ilaahay iyo kitaabkii dikrigu waa qur'aanka wey waa min asmaa'i اlqur'aan ee muxkamka ahaa sidaa daraaddeed ba axmed الnajaash ninkii muminkaa la odhan jiray xabashida markii ay ku dul akhriyeen jacfar iyo la socotay qur-aanka kolkay ku dul akhriyeen uu ilmeeyey waxaanu gartay kii xaqa ahaa ee gaalada ay ka been sheegayeen inuu kan yahay waa kii lahaa kii ciise lagu soo dejiyo kani il keligay ka soo wada baxayaan waaya <clears throat> alla waxau ihi ina maala ciisa nebi ciise tusaalihiisu wuxuu ka dhigaya inda allah ilahay agtiisa ka maali aadama nebi aadam oo kale sidii nebi aadam loo abuuray uga tusaale qaado sidaasubaa ciisena loo abuuray khalaqahu min turaab ciid buu ilaahay ka abuuray ayo nebi aadam uma qaala lahu nebi ibraahim nebi aadam ilaahay wuxuu ku uhi kun ahawoo ha lagu helo aye fa markaasuu ahaanaya wuu ahaadayba alxaqu min rabbik xaqu wuxuu ka yimaadaa nebi maxamed oo ilaahaaga xaggiisa falaa takun min almumtariin falaa takun ha noqonayn min almumtariina kuwa ka shakiya faman xaajaka fiihi qofka kugula dooda ciise min bacdi maa shay dabadii jaa kuu yimid min alcilm cilmigii iyo xaqaa ilaahay uu kuu caddeeyey kadib cidda muran keenta ee kaala dooda ee qanci weyda faqul waxaad tidhaahdaa dhaabad adagu dhigo waxaad ku tidhaa nebi maxamedow tacaalow kaaleedhe u yeedh nadcu aanu yeedhanno abnaaanaa nadcu aanu yeedhno abnaa'anaa inamadayada wa abna'akum idinkuna inamadiinna u yeedha wa nisaa'anaa dumarka yagaanu anagu u yeedhi wa nisaa'akum dumarkiinna idinkuna u yeedha kiristankow wa anfusanaa anagu annagaa iman doona naf wa anfusakum idinkuna yimaada dheh uma nabtahil aan rabbi barino aan ilaahay barino fanajcal aynu yeelno lacnat allah ilaahay cadhadiisa cala alkaadibiina beenaalayaasha arrinka ciise cidda ka been sheegtay aan calaa alla dusha uga turno ina haadaa arrintaa lagu sheegay nebi maxamedow ee suuraddu ka warramayso huwa isagu alqasasu waa warkii alxaqu ee sugnaa wamaa min ilaahin ilaahna ma jiro ila allah ilaahay keligii mooyaane ciise walaa hayru ilaah kale ma jiro aamin waina allaha ilaahay lahuwa alcasiizu alxakiim isaga awood iyo xikmad ba leh fain tawallow hadday sii jeedsadaanay qanci waayaan faina allaha ilaahay caliimun wuu ka warhayaa wuu la socdaa bilmufsidiin kuwa dhulbiiska ah dadka caqiide iyo cibaadaba ka fasaadinaya isagaana abaalmarin doona marka rabbi subxaana wa tacaala dadka cuquushoodu la hadlayaa siday u qancaan buu yaqaanaa xujadiiyo doodiiyo daliilku siinaya way caqligan yar ilahay isaga abuuray marka cilmiga u miisaamana qancinaya ayaa u yaqaanaa sidaa daraaddeed ba amfaasha iyo tusaalayaasha qur-aanku uu badiyaa wa tilka alamhaalu nadribuhaa linnaasi lacallahum yatafakaruun wa tilka alamhaalu nadribuhaa linnaasi wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun almaal tusaaluhu shay la yaqaano oo maxsuusahoo la arkaya mid kale lagugu shabahaya si kale haddii loo dhigo tusaaluhu marka had jeer doodda la doodayo ee khasmiga qofka kaa soo horjeeda ee kula doodaya aad doonaysa inaad ku aamusiiso ood albaab ku xidho si uu aamuso oo dhan uu u dhaqaaqo oo u waayo waxaa looga soo bilaabaa musallamaadka macnaha waxyaabaha uu ogol yahay ayaa loogu shabahaa wuxuu diidan yahay wuxuu diidan yahay baa loogu shabahaa sidaa daraaddeed ayaa uu aamusaya axadu salaf ayaa qofba caasho kala dooday caaisha radia allahu canha ayuu kala dooday mid fikraddii kuwii kristanka ka mid ahaa ayaa dadka xumxumi wixii ay caaisho ka sheegayeen ayuu culammadii selafka mid ka mida buu ula yimid markaasuu uhi caasha caaskii adeegaa ahay laakiin waxaasay sheegeen waxaasay sheegeen waxbuu ka daba sheegay si yaroo kooban buu u qanciye wuxuu idhi adigu ma aaminsan tahay maryam haa qof wanaagsanoo saalixada inayd haa waxbaa laga sheegay ma run buu ahaa maya buuri dee haddaa tanina waa maya buuri sida taal maryam been looga sheegay ee aad og tahay ayuunbaa cayshana been looga sheegay maxaa tan ku diidiya tan ku sugi iska tegayba halkaas uga caraabay tanna waa saasoo kaleoo kuwan ahlu kitaabka iyo reer banu israa'iil kutubtooda waxaa ku qoran ay aaminsan yihiin nebi aadam in la abuuray aabba iyo hooyo lab iyo dhadig iyadoonu midnaba jirinba aabbana muu lahayn hooyana muu lahayn way aaminsanyihinoo way ku qanacsanayeenoo may diidanayn laakiin ciise aabbala-aantiisa ayay qodqodayeen oo wax ka sheegayeen mid ilaahnimo ku sheegaya mid xumaan ka sheega kolkaasaa ilahay uhi ina maala ciisa cinda allaahi ka maali aadam ciise abuurkiisu dee waa abuurkii aadam un uga qiyaaso weliba aadamkaad rumaysan tahay baaba xagga mucjisanimada dee sii durugsanba ciise labadii qof ee laga dhex abuuri jiray basharka yaa jooga dee waxaa jooga dhadigii labkii unbaaba maqan labadii midna ma jooga xagga aadam kii aan labadiiba labada la'aantoodba la abuuray oo aadama waad rumaysantihi ma idin waxba kama sheegaysaan laakiin ciise oo dhadigii joogo labkii uun maqan yahay saa wax ka sheegteen maxaa kala farqinaysa waa fabuhita aladii kafar khalaqahu min turaabin uma qaala lahu kun fayakuun nebigana saasoo kale un baa lagu yihi alxaqu min rabbika falaa takun min almumtariin nebi maxamed kama shakisana calayhi salaatu wasalaam laakiin cidda kitaab gaabka ah ee markaa aan xaqiiqo haynin ee nimankaasi inta ay sida shaydaanka waswaasiyaan ay wax ku akhriyi lahaayeen ayaa loo digaya ile qofku sideedaba markaanu aqoon lahayn in yar baa waddada lagaga afuufi karaa qofku hadduu aqoon leeyahay uduba adagoo uu aastaabuu leeyahay wuxuun buu iska difaaci karayaa buu ku jawaabi karayaa innaga dee dadka muslimiinta ah, intooda faraha badan umuurtan quraanku ka hadlayo wax yar baa la socdaba wax yar baa ama tafsiirkooda yaqaana ama wax ka ogba ciise keliya maqalkay ka haysta waa inuu ambiyada ilaahay yahay keliya ka haysta marka hadduu mid boobih usoo umaamato oo qaxwihiisana sita dadkeenna meelaha u yaacay iyaga dhex midhiiqinaya oo dabeetana uu ku akhriyo nashuushadaa shaydaanka in yar buu ku duwi karayaa waana dhiil madhanoo dee kolba waa kii wax ku hor shubta sidaa darteed bay habboon tahay masaa'ilka noocana kutubulcaqiida baab gaara baa loo dhigtaa ciise iyo waxa qofka muslimkaa uu ka aaminayo caqiidada waa baab dhan oo markaa ku sheegan weeye aayaadkan oo dhan dee loo soo daliishanayo alxaqu min rabbika falaa takun miman mumtariin xaqu waa kaasoo ilaahay xaggiisuu kaaga yimi qofka muminkaa ah daha shakiin haddaba qofka kula dooda intaa kadib waxaad tidhaahdaa mubaahala aan galno mubaahaladu waaxa wey isla naclanta aan dusha uga tuurna nebigu calayhi salaatu wasalaam qoladan wafdigaa markuu marsiin waayey ee uu qanciyey ee ay mari weyde wuxuu uhi waxaynu yeelaynaa mubaahalo aan galnay idinku dumar inamadiiniiyo carruurtiina u yeedha anna waanu yeedhaya faatime iyo xasan iyo xuseen iyo cali oo ahlulbeytka bui soo fadhiista halkan mubaahaladii baynu gelaynaaye waan ishuba anugu eh. kuwii wadaadadoodahaa mid ka midabaa kuwii kale ku hoos afka u saaray oo markaasuu war hadduu nebi yahay oo aynu lacdanta kaa la galno wallahi inaan eh, inaynaan cidhib dhigayn <laughs> midhi naga hadhi maaye iyo inaan baxar dhan kale aynu uga wareegi dhan kale taa isna lacdantaa waynu nacdashaa waynu iska dayno iyo habaarkaasoo dhan kale aynu uga wareegi oo dhankaynu uga wareegnaa diinta haysan doonaa laakiin cashuur baanu bixin doonaaoo shareecadda islaamkaana xukumi doonta nin garsoora ahuna raaci abu cubaydata bnuljarax ayuu nebigu raaciyay calayhi salaatu wasalaam oo uhi ninkaasoo idinkala xukumayaan marka allahu aclam